بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المصنف رحمه الله xadف الhمزة hمزada jarideeda waxaan kusoo dhec jirnay alxadfu xadafka musanifka wuxuu u qeybiyey laba qaybood xadfi qiyaasi ah iyo xadaf aan qiyaas ahayn oo masmuuc can ilcarab ah midkii qiyaasiga ahaa waa ka soo baxnay qaybtii labaad baan gelaynaa wuxuu ka bilaabay xadfulhamza hamza hamsada jarideeda min daalika hamsada oo la jaray waxaa ka mid a qowlunaa hadalkeenna allaahu aan dhahno wa asluhu asalkiisana fii axadi qowlayi siibawayhi fii axadi qowlay siibawayhi siibawayhi laba qowl oo uu masaladan ku leeyahay mid ka mid ah asalkiisu wuxuu ahaa ilaahun saasuu ahaa sibaweyhi baa marka lafduljalaalaha ishtiqaaqiisi asalkiisii laba qowl laga hayaa mid ka mida wuxuu yidhi allaahu markiidii hore ilaahun bay ahayd faxudifat ilhamzatu hamsadii baa la jaray likahrati اlisticmaali wa saarat ilalifu aliftii wallaamu laamtiibaa ciwadan waxay noqdeen kuwa ciwadka canhaa can ilhamsati اlmaxduufa hamsadii la jaray qowlka hore oo siibaweyhi laga wariyo wuxuu leeyahay kelimadan asalkeedii waxay ahayd ilaahun bimacnaa macbuudun mid la caabudo ilaah markaa waa kullu macbuudin bixaqin oo bibaatil baa soo hosgelaya cumuum soo kuma jiro cumuum baa ku jira waa nakiro markaas siibaweyhi marku wuxuu yidhi alif iyo laan baa la geliyey si allah loogu khasiso ayadoo marka amdadii ay ku jirto baa alif iyo laam la geliyey si shuyuuca looga saaro meesha oo allah loogu khasuso markaasaa waxaa la yidhi maxay alilaahu oo awa tanwiintii markii hore ilaahun bay ahayd xaggee tanwiintii aaday hadda tanwiin iyo almuel wada galaan markii asha meesha aa keentay tanwiintii meesha waa ka baxday ilaan tanwiin iyo al hal kelima ma wada galaan ilaahun bay ahayd markaan alilaahun dhihi maysid alilaahu bay noqotay markii ay sidaa noqotay wuxuu yidhi hamjadii baa waxaa loo jaray litakfiifi likatrati اlisticmaali takfiif oo isticmaalka fara badan uu keenaa baa loo jaray alilaahu hamjadaas jar markaas maxay noqonaya markaas allahu saasay noqotay wuxuu leeyahay marka ashaani waa kalciwadi can ilhamzati اlmaxduufa hamsadii maxduufada ahayd kalciwad bay la mid tahay iyadoo ciwadka ah marka kelimadii bay laasimtay laakiin macnaheedu ma aha hamzada iyo asha labadooda lama kulmi karo ma aha illa hadda waa jamcina sooma ahayn alilaahu markii aan lahay sooma inaan jamcin haddii marka ciwad xaqiiqaa uu yahay ciwad iyo mucawad canhu ma wada kulmaan wuxuu leeyahay markii hamsadii la jaray bay tani booskeedii ay degtay uu leeyahay ee sida ta'da ciddatun ku jirto ay ciwad uga tahay faa-ul kelimihii oo kale ma aha warkaas waa la fahmi soo ma aha isla qowlkaas nafsad ahaantiisa si kaloo loo takriijana waa jiraa waxaa leeyahay kelimadan asalkeedii ilaahun bay ahayd sida midii hore kadibna al baa gashay waxayna u gashay lidafci shuyuuci shuuca in meesha looga saaro markaasay alilaahu noqotay markay sidaa noqotaa waxaa la samaynaa wax la yidhaahdo takfiifu lhamza baa meesha la gelinaa haddii hamse la rabo in la takfiifiyo waa in xarakadeeda la qaado oo midka ka horeeya loo naqliyo alilaahu hamsadan maksuurada ah kasaradeeda waa naqline xaggee u naqline laamta kadibna hamsada waa hee waa la iska xadfa markay ay noqoto waadix maaha markaas waxaa kuu soo haraaya maxay alilaahu baa kuu soo haraya alilaahu soo ma ahayn kasrada soo naqli laamta saar ali dheh hamsada jar laahu baa kuu soo haraya alilaahu waxay la mid tahay alaxmar hamsada ku jirta markii la rabo in la takfiifiyo xarakada oo fatxada inta laga soo naqliyaa laamta la saara kadibna hamsada waa la jaraa markaasaa waxaa la yidhahdaa maxay alaxmar alaxmar laamtu waa maftuuxa adan waa reebanta sidaas oo kale alilaahu bay ku noqoneen kadibna labadan laam waa mitlayni ijtamacaa laba mitli oo kulmay waxaa rabaa labadooda in la isku shido see la isku shidi karaa in midka hore saakin laga dhigo saakin ka dhigo markaas allaahu kadibna isku idqaam allaahu qowlka hore labadaasiba waa loo takriiji karaa qowlka labaad oo siibaweyhi laga wariyey wuxuu leeyahay kelimadan asalkeedii laahun bay ahayd laahun wasankeedana waa facalun aliftana waxay ka soo gadoontay ya layahun bay ahayd wuxuu leeyahay asalkeedii facalun bay ahayd layahun haddii marka sidaas ay ahayd waxaa laga keenay buu leeyahy marka laaha yaliihu idaa tasattara hadduu isqariyo marka allah waxaa allah loogu magacaabay liannahu laa yubsiruhu اlcibaadu wاlmakhluuqaat addoomihiisu ma arkaan kelimadan asalkeedii marka laahun haddii ay ahayd wuxuu leeyahay al baa gashay liأjli الtacdiimi bay u gashay geli markaas allaahu tanwiintuna da waa iska tegay alif iyo laa meesha haddii ay soo galan labadaas qolba siiwey waa laga wariyey faxudifat اlhamzatu waa la jara likahrati اlisticmaali wasaarat ilalifu walaamu ciwadan canha ciwadkana waxa laga wada waa sheegnay wa min dalika waxaa ka mid ah qowlunaa hadalkeena naasun aan dhaano waasluhu asalkiisa unaasun buu ahaa wasankiisana waa fucaalun unaasun fucaalun min alunsi baa laga keenay markaas min alunsi hamsadu marka maxay tahay waa faaulkelimihii nuuntana waa cayntii siintana waa laamulkelimihii aliftaana waa zaa'id unaasun fucaalun wasankeedu waa sidaas faxudifat ilhamzatu hamsadii baa la jaray takfiifan calaa gayri qiyaasin qiyaas la-aan wax loo jaray ma jirto bikasrati اlisticmaal yadullu calaa daalika waxaa ku tusinaya qowluhum hadalkooda al ay dhahaan marka naasun asalkeedii unaasun bay ahayd haddii hamsadii la jaray marka naasun wasankeedu muxuu noqonaa naasun wasankeedu muxuu noqonaa ya caalun saasuu noqonaa ilan fadii baa la jaray yadulluka calaa yadullu calaa daalika qowluhum al ay dhahaan dadka hamzadii markaas waa joogtaa faaulkelimihii waa joogtaa wa min daalika waxaa ka mida qowluna hadalka marka masaladan doodaa ku jirta doodeedu way badan tahay wa min daalika waxaa ka mida qowluna hadalkeenna kul wakud wamur aan dhahno oo min alamri ficilka amar ah kul iyo kud iyo mur wa aslu wuxuu ahaa u ukul wa umur iyo ukhud ayadana waa in lagu daro markaa ukhud laakiin way ka maqan tahay asl asalkiisa wuxuu ahaa ukul iyo umur iyo ukhud saasuu ahaa mudaarica maskuunu haaniga ah xarafkiisa labaad uu reeban yahay marka la rabo ficilkiisa amar waa in hamsal waa in la geliyo xarfu jasmin waa in la geliyo sida lam oo kale ya'kulu soo ma aha markiisa hore ya'kudu wuxuu la mid yahay yadkulu buu la mid yahay yadkulu amarkiisa marka aa rabto waa inaad lam gelido kadibna aad tidhaahdo maxay lam yadkul waa inaad sidaa dhahdo kadibna lamtii iyo ya-dii oo xarfulmudaaracaha ahaa isla jar maxaa kuusoo haraaya daalkii oo faa-ulkelimo ah oo hee saakin ah laguma bilaabo karo wuxuu u baahan yahay hamzo hamzaa la imaanay hamzatu waslin hamzatu wasligaasna waa inay madmuumo noqoto sababtoo ah qabla akhirkii baa godan marka waxaa leedahay udkul umur iyo ukul iyo ukhudna ayaga ayaday la mid yihiin ya'muru ya'khudu ya'kulu asalkooda waa sidaas lam geli markaa lam ya'mur lam ya'khud lam ya'kul kadibna lamti markaa jartay xarfu mubaaricihi waxaa kuu soo haraaya xarafka ugu horeeya oo faa-ulkelimaha oo saakin ah waxay ahayd marka in la soo jiito hee hamzo in la soo jiito laakiin meeshii hamzada laga soo jiidan lahaa baa faa-ul kelimihii oo hamzada ahayd baa la jaray litakfiifi likarati اlisticmaal isticmaalkoodu wuu badan yahay marka ficil kasta oo facalo ah oo mahmuuzulfaa'i ah sidaas ma la yeeli karaa mase waa intii carabta laga maqlay keliya waa intii carabta laga maqlay bis hadda ficil kasta oo mahmuuzulfaa-i oo facala asas ma yeeli kartid kuma furna adiga kadibna khud iyo kul iyo mur bay soo baa soo haray calaa wasni cul wasankeeduna waa sidaas wa min dalika waxaa ka mida qowlunaa dhano kul wakud wamur min alamri oo ficil amara waasl waasl kiisa ukul waumur waukud buafa xudifat lamsatu takfiifan faاstugniya waa laga deeqtoomay can hamzati اlwasli hamzat wasli waa laga deeqtoomay sababto a markii hore waxaa loo rabay in loo soo jiito hee xarafka ugu horeeya oo saakin ah xarafkii saakinkaana dawaaba la jaray oo faa-ul kelimaha ahaa fi libtidaa'i ibtidaha loo soo jiito faاstugniya waa laga deeqtoomay can hamzati اlwasli fi libtidaa'i hamza wasligaasoo bilowga ahaatay lizawaali اlhamzati saakin hamzada saakinada zuulitaankeed darteed baana looga kaaftoomay warubamaa kharaja bacdu dalika kaas qayb ka mida ah calaa asli asalkiisa inuu kusoo baxo way dhici karta oo la yidhahdo maxay ukul ukud umur in la yidhahdo way dhici kartaa haddii laakiin a isticmaale faa-ul kelimaha asalka ah a isticmaale waa inaad hamsada labaad u rogto maxay see alif loogu rogo hamsada rabaa madmuume waawa in loo rogo qiyaaskii hamse labada hamse oo kulma saasay ahayd waa in la yihahdo marka ukul ukud umur waa in saas la dhaho waadx maaho waxay badan tahay marka amaradan ficilkeeda amar markii uu la socdo waawalcadaf markuu la socdo way badan tahay inaan fa'deeda la jarin sida wa'mur ahlaka oo kale faaul kelimaheedii markaa ma jarna wa'mur ahlaka biالsalaati wastabir calayha warubamaa kharaja bacdu dalika calaa asli washubiha bihi isaga waxaa lagu shabahay kuwaas aan soo sheegnay qowlu shaacir ti aala zaydin fanduhum lii jamaacatan <clears throat> wasal aala zaydin ayu shayin yadiiruhaa buu yidhi ti niya u tag buu yidhi aala zaydin qolada aalu zayd layihahdo u tag fanduhum lii ayaga isuuse isugu keen buu yidhaahdee naadiga ah. ay ijmachum fi nnaadi meesha naadiga isugu keen buu yidhi oo golaha ah oo odayaashu ay isugu yimaadaan isugu soo kay uruuri jamaacatan ayagoo koox ah wasal aala zaydin qolada aalu zayd la yidhaahdo weydii qabiiladaas ayu shayin maxaybaa yadiiruhaa dhibaaya wax dhibka ku haayana iisoo weydii buu yidhi aan ka qanciye wasal aala zaydin ayu shayin yadiiruhaa laba shahiid baa ku jira marka laakiin kan horuu rabaa asaga ti'daasuu rabaa asalkeedii waxay ahayd i'ti in la yidhaahdo i'ti ataa bay ahayd amara iyo khada iyo kale oo kale buu ka dhigay markaasuu wuxuu yidhi ti laakiin kuwaas ficilkooda amar waxaa soo harayo caynulkelimaha iyo laamulkelimaha khud iyo kul iyo mur labadaasaa soo haraaye kan laakiin caynulkelimaha keliyaha ka soo haraa sababtu maxay tahay kuwaas markii ficil amarkooda la keeno waxaa lagu jasminaa sukuun baa lagu jasminaa laamulkelimihii marka waa jooge laakiin kan ficilkiisa amar waxaa lagu jasminaa xadfu xarfi ilcilla oo laamulkelimaha ah ilaa waa muctalaakhireh laamulkelimihiisi marka sidaasuu ku baxay marka cayntii bisaa soo ti aala zaydin haddii wasan la saaro muxuu noqonaa marka tidan maxay noqonee ci bes ti aala zaydin aalu zayd u tag buu yihi fanduhum ay fajmachum fi naadi naadiga suukayn buuhi jamaacatan ayagoo koox ah famduhum lii jamaacatan wa salna waa shaahidka labaad sal asalkeedii wuxuu ahaa in la yidhaahdo is'al in la yidhahdo lakiin musanifku muusan sheegin soo maaha muusan sheegin is'al in la yidhahday ahayd oo lasoo jiito hee hamsatu wasli in lasoo jiitay ahayd ilan waa maskuunu haani oo yas'alu buu mudaariceedu ahaa lam yas'al markaad tiraado lam iyo xarfulmudaaracaha aa jarto siintii baa kuu soo hare oo maxay ah oo saakin ah baa kuu soo hare laakiin sababta sal ay ku noqotay laba siba waa suuragal kelimadan markeedii hore oo sa'ala ay ahayd in takfiifulhamsa lagu sameeyey see lagu sameeyey hamsadii oo caynulkelimaha ahayd baa fadxadii laga qaaday markaasaa waxaa loo rogay alif markaasay waxay noqotay saala ilan hamsadan fadxadeeda meel loo naqliyo ma jirto siintu waa mutaxarika sa'ala soo maaha hamsada ka tuur saala mudaariceedana wuxuu ku imaanaa yas'alu takfiifulhamsa marka lagu sameeyo hamsada xarakadeeda maanta siintaa loo naqli karaa ilan siintii waa hee way reeban tahay markaas waxaa leedahay yasaalu mana faraha ka qaade yasaalu markuu sidaas yahay lam iyo lam soo geli lam yasal lam yo da isla jar markaas maxaa leedahay sal calaa wasnihee fal inay sidaa tabay dhici kartaa waxaa kaloo jirta qolo carabta ka mid ah oo sa'ala u isticmaasha sida khaafa oo kale waxay leeyihin kelimadan asalkeedii sawila bay ahayd taxaraka xarfu lcilati wanfataxa maa qablahu faqulib alifan saala buu noqday mudaariceedana wuxuu ku imaanaa yaswalu sida yakhwafu oo kale iclaal baa la geliyey taxaraka xarfu lcilati wa qablahu saakinu saxiix nuqilat alxarakatu ila saakini saxiix wowdan xarakadeeda siinta u rar kadibna waawdii alifa u roga litaxarukihaa fi اlasli waاnfitaaxi maa qablaha lan maxay noqonaya markaas yasaalu sida yakhaaf oo kale kadibna lam geli lam yasal sal qoladaas marka xaggooda takfiif kama ahane waxay leeyihiin sa'ala waa muctalulcayni bilwaawi sida khawifa oo kale waaye marka asalka waxay ka dhigayaan sawila bay ka dhigayaan sa'aladan hamsada maba isticmaalayna usawila kadibna waa iclaalinayo saala yasaalu lam yasal bay ka dhigayaan labadaba inay labadaba inay ka timi waa suuragal wayaquuluuna waxay yidhaahdaan yaa abaa fulaan yuriiduuna waxay ula jeedaan yaa abaa fulaan fayaxdifuuna lamsa hamsada waa jaraayan qaala abulasad wuxuu yidhi yaa aba lmugiira ruba amrin mucdilin farajtuhu binukri minii waddahaa buu yidhi yaa balmuqiira abulmuqiirow ruba amrin arin badana rubadan taqliil iyo takfiir labadaba waa faa'ideeyaa soo maaha laakiin takfiirkay ku badan tahay ruba amrin arin badana mucdilin oo murugsan oo farajtuhu aniga aan kala fayday buu yidhi oo isku murganaantii aan ka saaray oo weji aan u bixiyey binukri minii nukri xaggeega ka ahaaday iyo waddaha xeelad xaggayga ka ahaatay oo aan u isticmaalay buu ihi xeelad iyo caqli aan u isticmaalay badana yaa balmuqiira buu yidhi yaa abalmuqiira wasalkiisii ahaa waxadafuuha aydan sidoo kale hamdadii way jareen min mudaarici ra'aytu ra'aytu mudaariciisay ka jareen faqaaluu waxay dhaheen yaraa taraa naraa faalzamuuha takfiifa takfiif bay u laasimiyeen albatta gebi ahaan lama isticmaali karo yar-aa lama isticmaali karo ficilkan markiisii hore ra'aa buu ahaa ra'aa waa lcayn waana manquus waaye waa naaqis naaqis yaai ah asalkiisii marka wuxuu ahaa ra'aya taxaraka carfu lcilati wanfataxa maa qablahu faquliba lifa markaasu wuxuu noqday ra'aa saasuu noqday mudaariciisa qiyaaska marka wuxuu ah inuu ku yimaado yar-aa inuu ku yimaado sida sacaa yascaa oo kale nahaa yanha oo kale inuu ku yimaado waxay sameeyeen yar-aa takfiifulhamzay ku sameeyeen hamsadii bay xarakada ka qaadeen oo ra-day u naqliyeen kadibna hamsadii waa iska jareen oo caynulkelimaha ahayd markaase waxay noqotay yaraa calىa wasni yafalu lacinta bay jaran tahay yaraa calىa wasni yafalu alam yaclam biأna اllaha yaraa calىa wasni yafalu alam tara kayfa facala rabuka biasxaabi اlfiil tara wasankeedu marka muxuu noqonaa calaa wasnihe tafa ta'dan waa ta'dii mudaaricada ahayd waaye fa-daana waa faa-ul kelimihii cayntiina way jaran tahay haddii in la jaro mudaarica awalba waajib bay ahayd ilaamul kelimihiina waxay u go-day maxay liajli jazmi ilaan muctalcayn bay ahayd tara calaa wasni tafa saasay noqona marka lama isticmaali karo yar ah iyo tar ah oo asalkiia ma isticmaali karto ilaa lidaruura daruuro maahee qaaluu waxay dhaheen yaraa taraa naraa faأlzamuu atakfiifa takfiif bay u laasimiyeen albatta go-naan waa waajib yacni warubbama akhrajuuha calaa asli asalkeeda inay ku soo saaraanna way dhici kartaa cinda daruura daruura markay timaado oo yar ah tar ah ay isticmaalaan qaala suraaqatu albaariqiyu suraaqa albaariqi wuxuu yidhi suraaqa ibnu mirdaas albaariqi baa la yidhaahdaa wuxuu yidhi uriya caynaya maa lam tar'ayaahu fakilaanaa caalimun biturahaati buu yidhi uriya caynaya labadeeda indhood waxaa la tusiyey maa lam tar'ayaahu waxaysan arkin kilaanaa labadeenna aniga iyo adiga mukhtaaro caalimun waxaan caalim ku nahay biturahaati beenta labadeenna caalim baan ku nahay buu yidhi wuxuu ninkan la hadlaa ninkii mukhtaar athaqafi oo nabinimada sheegtay buu la hadlaa shaacirka marka waxaa la yidhahdaa suraa suraaqa ibnu mirdaas albariqi ninkii mukhtaar ahaa oo nabinimada sheegtay iyo ciidan uu la socday ninkan suraaqa ah baa maalin waxay ku darareen meel la yidhaahdo jibaayatu asubayc ninkii suraaqaha ah waa la qabtay mukhtaar athaqafi baa loo geeyey marka gabay buu kula hadlo gabay buu ku yidhi waxaa ka mid ahaa umnun calaya alyowma yaa khayra macadin wa khayra man labbaa wasallaa wasajad buu ku yidhi umnun calaya u galladayso si kaydahay diline yaa khayra macadin qolada macad la yidhahdo ninkii ugu khayr badnaayo si kaydaa buu yidhi wa khayra man labbaa cid xajida midkii ugu khayr badnaa oo wasallaa tukata oo wasajada sujuuda sagtaydaa weyda gabigaas uu mariyo iska daaye markuu iska cafiyo buu maalin dambe haddana ciidan uu la socdo iyo ciidankii mukhtaar baa fooda isdaray waa lasoo qabtay haddana mukhtaar baa loo keenay marka wuu handaday waa ku dilaa buu yihi marka gabay buu haddana u tiriyey gabaygu uu tiriyey waxaa ka mid ahaa sa ashkuru wuxuu ku yidhi saashkuru in jacalta naqda daynaa wuxuu yidhi taqabal tawbatan minii fainii saashkuru in jacalta naqda daynan buu ku yidhi taqabal tawbatan minii tooba iga aqbal buu yidhi waa soo laabtay fa inii anigu saashkuru waa kuu shukrin doonaa oo abaalkaaga waa gudi doonaa in jacalta naqda daynaa wuxuu yidhi waxaa hadda hore iga sii leh haddaad dib dayni ay iga dhigto abaal baan ku hayaa buu yidhaahday naqdiga waa waxaa farta lagaa saar soomaha deynkuna waa wixii aan lagu siinin marka wuxuu yihi naqdiga haddaa deyn ka dhigto oo nolosheeda ii daydo abaal baan ku haya iska keydaa buu yidhi iska daaya haddana mukhtaar mar saddexaad buu ciidan uu la socdo iyo ciidankii mukhtaar baafooda inta isdaray baa la soo qabtay mukhtaar markan wuxuu ku yidhi alxamdu lilaahi aladii amkananii minka yaa caduw allah cadowga ilaah ilaahay gacantiisoo kaa geliyey baa mahad iska leh wallaahi la aqtulannak buu ku yidhi markaasuu wuxuu yidhi intuu hareeraha fiirfiiriyey amaa wallaah maa haa ulaa'i aladiina akhaduunii ilaah baan ku dhaartay ciidankaanu ciidankii soo qabtay ma aha fa inahum laa araahum war ciidankii soo qabtay buu yidhi uma jeedee yacnii malaa'igay soo qabatay inuu yidhaahu rabaa wuxuu yidhi innaa lama altaqaynaa markaan anaga iyo ciidankaagu fooda isdarnay ra'aynaa qowman waxaan aragnay qolo calayhim hiyaabun biidun oo dhar cadcad labisan wa taxtahum khaylun bulqun wuxuu yidhi waxaana ay saarnaayeen fardo midaba leh bay saarnaayeen marka ciidankaaga malaa'ig baa la socotayoo cag rabbi laga soo diray malaa'igtaas ay soo qabatay buu yidhi ninkii mukhtaara ah wuxuu war iska sii daaya bur dadka u sheegay inay ciidankeenna malaa'ig ay ay la safneed markuu sii daayay buu marka gabaygaan u tiri wuxuu uri urya caynaya maa lam tar ayaahu kilaana caalimun biturahaati kafartu biwaxyikum wajacaltu nadran calaya qitaalakum xata almamaati buu yidhi kafartu biwaxyikum waxyigiina waa ku gaaloobay buu yidhi wajacaltu nadran calaya waxaana nadar iyo sharad ilaahay kula galay qitaalakum inaan idinla dirro xata almamaati ilaa aan ka dhinto gabaygaasuu mariyey markuu leeyahay kilaana caalimun biturahaati marka uu leeyahay kilaadaa damiirka usoo laabana ma mufraduu ka dhigay mise musanuu ka dhigay ilan kilaa labadaba ay dhici kartaa soo maaha in musano loo soo celiyo iyo in loo soo celiyo isagoo hee haddii mufrad la yihahdo lafdigaa la fiirinaa musane haddii la yihahdo macnaha la fiirinaa ma mfrad uu ka dhigay hadda muse musan ka dhigay mufrad see ku ogaatay kilaanaa caalimaani ma dhihin kilaanaa caalimun mid kasta oo labadeenna ka mid ah caalim buu ku yahay biturahaati beenta adna beenta khatar baa ku tahay oo waxaad tidhahdaa waa la ii waxyooday oo malaa'ig baa ii imaato oo rasuul baa layga dhigay oo nebiyaa layga dhigay ma dadka ugu sheekaydaa anna taada midka daran baan kuu sheego waxaan idhaahday malaa'ig ciidankaagii la safan baan arkay marka adna waa taqaanaa na waa aqaanaa buu yidhi beento isla naqaanaa wallahu aclam halkaas ka joogo